لكنني قررت أن أمضي بها وقل اعملوا تجن الأماني بالعمل الحمد لله على نعماي والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وآله وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى واجتهدوا في العبادة وسلوا الله تعالى التوفيق والقبول ولا ليال waxaynu ku soo dhex jirnay dhowrka bilood u dambeeyey arkaanul islaamka xaqiijintiisa salaadii soomkii sakadii xajkii bilahan aynu soo dhaafnay ku urursanaayeen ama sekadana lagula dadaala waxaa kaloo aynu ogsoonnahay cibaadooyinka qofka muslimka uu gudanayo waktigiisoo dhan ba ilahay uu ku camiray cibaado saacad walba taagan sida dikriga iyo tasbiixda iyo istikfaarta iyo qur'aanka kariimka cibaadooyinka mudlaqa oo dhana sii daysan aan wakti lahayn cibaadooyinka qaarkoodna maalinkii iyo habeenkii baa lala imanaya sidaa salaada aynugu celcelinayno kale cibaadooyinka qaarkood waa usbuucii mar sida jumcadan aynu u fadhino qaarkood cibaadooyinka waa sanadkii ayaa mar lala yimaadaa sida sikadii iyo soomkii iyo muslimiintaoo xajkii isugu imanaya cibaadooyinka qaarkood marka shaksiga loo eego cumrigii waa hal mar sida xajkaoo kale marka qodobkaynu maanta baraarujinaynaa waxa weeye cibaadadu inuu ilaahay ku waafajiyo waa nicmo nicmo labaad baa ku lifaaqanoo ay tahay in hankeennuna gaadho ilaahayna aynu barino ta horena ay ku hirgelayso oo ah cibaadada loo yaqaano alqabuul aw qabuulu daaca in camalkii laga aqbalay marka mowduuceenna maantu kaasuu la xidhiidhaa cibaadooyinka marka aynu gudanno waa inaynu ilaahay barinaa inuu inaga aqbalo cibaadadii in laga aqbalay intay culimadu soo ururiyeen calaamaday leedahay nusuusta iyo daliilada laga soo ururiyey calaamadaha haddaad isku aragta ilaahay ku mahadna haddaad iska weydana isku dar duca iyo dadaal labadaba asbaab lqabuulna waa la ydhaha calaamaat lqabuulna waa la ydhaha camalkii aada ku dadaashay in laga aqbalo oo camalku wuxuu noqdaa saxiix iyo maqbuul farqi baa u dhaxeeya isagoo saxiixu kayru maqbuul noqon karaa macnaha saxiixu waa inaad nidaamkii iyo sidii sharcigu yidhi waafajiso laakiin isagoo aad nidaamkii waafajisay shareecadu ay cibaadadan u dhigtay ayuu kayru maqbuul noqon karaa waayo aqbalku waa wax ilaahay agtiisa yaalla subxaana wa tacaala ilaahayna waa tilmaamo wuxuu uhi innamaa yataqabalu allahu min almuttaqiin wa kullu camalin saxiixin laysa maqbuula sidaa daraaddeed baa camal wal oo saxiix oo sharciga la waafajiyeyba aanu maqbuul noqonayn marka aqbalku waa arrin ilaahay ku xidhan ay tahayna in ilaahay la qoriyo sababaha waxaa kow ka ah qofku marka uu cibaado u baxo ee uu ku dadaalo inuu ka ilaaliyo dembiga iyo macsiyada ka dambeeya oo arrintaas waxay calaamad u tahay hadduu marna xaggan u ridayo marna xaggan inaan camalkiisa iyo cibaadadiisa la aqbalin bay calaamad u tahay waayo rabbi waxa uu tilmaamay subxaana marka cibaadadu ay tahay cibaado wanaagsan oo tayo leh inay qofka u diido shayga dembiga ah siduu ilaahay buu yidhi ina asalaata tanhaa can alfaxshaa'i waalmunkar salaadu qofka dembiga iyo foolxumada u diidaa salaada qura maaha cibaadooyinka o dhan waa la mid xishood baa gaf ayaa qofka galaya iyo isagoo ka khajila dembiga macsiyada waxaa sababta labaad ay tahay inuu qofku ka warwarsan yahay camalkiisii la aqbalay waa calaamad labaad oo sheegaysa qofkani in cibaadada laga aqbalay bay sheegaysa kol haddii aanu kalsooni iyo isqancin isa siinin ee uu ka warwarsan yahu leeya cibaadada kolkii hore samaynteedu ku warwaraya haddana aqbalkeedu ilaahay baryay ayaa ka warwarsan yihi oo wuxuu ogaya wax badan oo la sameeyo inuu alla ku soo celin karo addoommo badan cabdilaahi binu cumar allaha ka raali noqdo in taabiciyo ardaygiisa haabaa la socday way xajayeen iyagoo socodkii ku jira iyo masiiradii iyo safarkii dheeraa ayaa ninkii la socday wuxuu arkay dad aad u badan oo xajka u soconaya markaasaa wuxuu uhi maa akara lyowma alxujaaj xujaajtu sanadkan aada bay u badan yihin ibnu cumar wuxuu uhi maa aqalahu tiradoodu way yar tahay buuri markaa hadalkiisii unbuu ka dheegtaye wuxuu isaguna u jeedaa inta ilaahay ka aqbalay baa yar waxaa aad arkaysa ee faraha badan ee cibaadaysanaya nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa su-aal weydiisay xaaskiisa caaisha allaha ka raali noqday aayad suuratlmuminiin ku sugan aayadda suuratu lixda aayadda lixdanaada suuratu almu'minuun qad aflax ayay tafsiirka aayaddaa weydiinaysaa caaisha rasuulka sala allahu calayhi wasalam asxaabtuna waxay nasiib ku lahaayeen qur-aanka fasiraadiisa iyo fahamkiisa nabigay ka raajici jireen calayhi salaatu wasalaam oo ay ka ag dhowaayeen oo shaygii ka qancinaya wahmigi eh, madmadow ka galo wاladiina yuutuuna maa aatow wa quluubuhum wajilah aayaddaasi macnaheedu waa maxay maxaybed aayadda waxay leedahay mu'miniintu waxa weeye kuwa wixii ay sameeyeen samaynaya iyaga oo qalbigooduna u cabsanayo wixii uu qofkani sameeyey ayuu samaynayaa isagoo ka warwarsan marka ma waxa weeyaan bay tihi qofkii sinaysanayey ee waxadayey ee dabeedna dembigaa uu galay iyo xumaantaa uu sameeyey qofkii khamriga intuu cabay waxadayay dembigaa uu galay ma qofkii ka cabsanaya ee ka warwarsanaaba marka rasuulku sala allahu calayhi wasalam mafhuumkaa qaloocsamay iyo sidaa qaladkee u fahamtay wuu saxay o wuxuuhi maya waxa weeye qofkii tukanayay ee soomayay ee sadaqada bixinayay ee haddana cibaadadaa uu sameeyey ka warwarsanaa in laga aqbalaya in kale ayaddu qofkaasay sheegaysa waa qof khayrkii u taaganba oo waajibaadkii waaweynaa laakiin aan isku qancinaynin adigu wa qof wanaagsan baa tahay oo darajaad gaadhay oo camalkaagii waa la aqbalay sidaa maaha aragtidiisu waxa wey talow kan ma laga aqbalay talow dadaashae talow aqbalkiisi muxuu noqday waa dadka sidaa uga cabsanaya ee uga warwarsan camalkii ay sameeyeen saasuu ku saxay nebigu calayhi salaatu wasalaam dadkaa weeye dadku ilaahay hi ulaaika yusaaricuuna fi lkhayraat wahum lahaa saabiquun calaamada saddexaad waxa weeye altawfiiqu ilaa acmaalin saalixatin bacdaha qofkii waa inuu kordhiyaa oo uu ka reeyaa oo uu ka badiyaa cibaadada intii hore uu samaynayay waa calaamad sheegaysa aqalka kol hadduu intuu cibaadadii gutay sunnaheedii iyo faralkeediiba ku dadaalayay mar walba inuu sii kordhiyo taasina waxay calaamad u tahay in laga aqbalay allah inaga aqbala camalkii iyo cibaadooyinka aynu samaynayna kala duduwan وهذه هي الاستقامة التي ذكرت في النصوص qur-aanku wuxuu ka warramaa xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam inagu dhiiriyey shay loo yaqaano alistiqaama qofku inuu tubta toosan ku egaado oo aanu ka baydhbaydhin fastaqim kamaa umirta sidii lagu faray adigiiyo ciddii ku raacdayba nebi maxameda ku toosnow baa leh jidka xaqa ah marka istiqaamaduna waa taa weeye qofku intuu daacada iyo cibaadada sameeya inuu biiriyo oo uu kordhiyo oo uu kor u socdo calaamada afraad waxa weeye istisqaaru اlcamali wa cadamu اlcujbi wاlguruuri bih qofku inuu camalkiisu la yaraado oo uu kan kanitalow ilaah agtiisa muxuu ka goyn oo aanu la yaabin oo aanu weynaysanin oo markaad adigu tukate ee aada soonte sadaqo bixiso dadka meelahan joogjooga waa inaanad camalkaagaa ugu faanin oo aanad odhan kuwani maxay sheegaya wax alla waxyayn ma jiro kuwan ilaahay naar buu geynaya adigu waad iska janaysanta masaajkaabaad ka soo baxay war innagu khayrun baabaynu wadnaaye dadka in badan oo ka mid a ah, ayaad caynkaa noqoto caynkaa noqoto maya camalkaaga waa inu kula yaraado waa inu kula weynaanin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa soo diray wuxuu u taagnaaba habeen iyo maalin diin iyo dadaal buu haa haddana ilaahay uu la hadlo waxau hi yaa ayuha nabiyu qum yaa ayuha lmudairu qum faandir rabaka fakabir wahiyaabaka fadahir warujza fahjur walaa tamnun tastakfir waxaad bixinaysa ha badsan ila waa cibaada une shaygaad bixinaysa ama cilmiya ama tala'a ama awooda ama adduuna ama dacwada ha badsanin oo ha odhanin wax weyn wey wax weyn baa sameeyey marnaba ha odhanine shaygu ha kula yaraado waayo addoonku markuu ilaahay yaqaano subxaana wa tacaala rubuubiyadiisa rabbiyadiisa awoodda uu leeyahay sifooyinkiisa cilmigiisa abaalmarintiisa waxaasoo dhan addoonku markuu ogyahay wuxuu ogyahay jiniyensi waxay camal sameeyeen haddii isaga lagu soo ururiyo ilaanu ilaahay agtiisa miisaan lahayn buu ogyahay sidaa daraaddeed buu yaraysanayaa qofku waa calaamadiina calaamada shanaad waxa wey xubu daacati wa kurhu lmacsiya inuu qofkii same jeclaado cibaadada iyo daacada macnaha khayrka la sameynaya ilaahay uuna faray xaqa ilaahay uu nagu leeyahay aynu gudanayno qofku eh, eh, waa jeclaado dembiga macsiyadana naco kurhu aaca kurhu lmacsiya wa xubu aaca waxay taasi sheegaysaa inuu camalkii iyo cibaadadii macaansaday bay sheegaysaa oo shayga markaad nuxurkiisa u dhaadhacda ee uu tayo kula yeesho waad macaansataay oo kama hadhin qofka ganacsadaha hadduu faa'iide helo wuxuu aada ugu xisaabtamaa intuu dhadhamiyo macaankeeda inuu yaro kordhiyo yaro biiriyo yaro kordhiyo uu bil waliya sanad walba idhaahdo maxaa ku kordhay leanna wuu macaansada wuu dhadhamiyey marka tanna waa saas oo kale qalbigii baana ku degay oo uu ku raasukhay oo uu biyo dhigay khayrkii safbarkuma ah aladiina aamanuu watadmainu quluubuhum alaa bidikri illaahi tadmainu lquluub calaamada lixaad waxa weya arajaa wa kahratu ducaa inuu qofku rajadii ilaahay badiyo camalkii waad yaraysanaysaa haa laakiin haddana waxaad leedahay ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu iga aqbalo igana abaaliyo jannana igu bedelo cadaab iga nabadgeliyo adigoo cabsidii hore usii samaynaya cabsidii way jirtaa ad ilaahay ka cabsanaysa iyo cadaabkiisa rajadiina waad ku daraysa raxmadiisa aad rajaynaysa labadaa dhexdooda waxa ka soo baxay inaad ducada badiso oo qofkii aada u ducaysto sidaasuu qur-aanku ina barayaa nebi ibraahim calayhi salaam iyo nebi ismaaciil goobtii ugu qaalisanayd oo kacbadaa bay dhisayaan camal la qabto kuwii ugu fadli badnaa weeye haddana waxay ku ducaysanayaan inuu ilaahay ka aqbalo waid yarfacu ibraahiimu alqawaacida min albeyti waismaaciil rabbanaa taqabal mina inaka anta asamiicu alcaliim iyagoo dadaalkan keligood wada gurigaa keligood dhisaya ilaahu naga aqbal calaamada toddobaad waxa weeye altaysiiru liaacati walibcaadu can ilmacsiya qofkii inuu arko alle xaggiisa in looga fududeeyeyba oy u sahlanaatayba wixii wanaagsani wixii xumina ku adag yahay oo qofku markuu xumaado waa udun waxa xunbaa u fudud waxa wanaagsanina wuxuu kaga dhigan yahay wuxuu kaga dhigan yahay buur kaga dhigan yahay saa daraaddeed haddii la idhaha isqaawiyo maanta badan dabaala maantao dhan buu dabaalanaya laakiin hadii la idhaahdo jinaabada ka maydha ama salaada u weysayso way ku adagtay afartaadan xubnood maydhoo laba ragcadood tuko way ku adagtay laakiin jiimkaa inuu ama halkaa lagu jimicsado inuu saacada ku jiru dhidido wuu kari karaa isagoo qaawan inuu dabaashan kalena wuu kari karaa macnaheedu waxa weeyaan wixii xumaaba ayaa dhandhan u samaynaya wixii wanaagsanana way ku adagyihin sidaa cagsigeed weeye qofku markuu aqbalkii iyo ijaabadii camalka hela alla wuu u furaa wuu u fududeeyaa alla wuxuu uhi faama man acطa wataqa wasadaqa bilxusna fasanuyasiruhu lilyusra وأmا mن bkila واstغنى وkذba bالxusنى fasanuyasiruhu lilcusرى qofna wixii wanaagsanaabaa loo fududaynaya qofna wixii xumaabaa loo fududaynaya alyusrى wاlcusrى waa khaslada arinta wanaagsan iyo arinta xun qofkii markuu khayrkii uheelanaadee khayrba khayr u dhiibay waxa u fududaaday wixii wanaagsanaa markii kalena wixii wanaagsanaabaa ku adkaaday waa calaamadiyana marka haddaad aragto masjidka iyo dikriga iyo cilmiga dhegaysigiisa iyo wacdiga iyo qur-aanka akhrintiisa iyo salaatuleylka iyo alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar sadaqada wax waliba inay kuu sahlan yihin oo culays iyo diiqad iyo xidhxidhnaadaana dareemayn waa calaamad aqbal haddii kale isdawey oo inaad dhakhtarka diinta isjiifisa ayaad u baahantay calaamada sideedaad waxaa wey xubu saalixiina waa buqdu ahli lmacaasi inuu qofku hadduu daac wixii wanaagsanaa jeclaaday dadka wanaagsanna waa inuu jeceliya dadka xunna waa inuu nacaa waayo sharbu waxaa kaga soo kabacaya xumaan iyo balaayo dadka xun markaa mar walba wuxuu xiisaynayaa dadkii wanaagsanaa iyo cidda khayr leh iyo ciddu ilaahay ka raaliya buu xiisaynaya nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo taa inagu dhiirinaya waxau ihi xadiidkii bala bnu caazib warinayay ee axmed ku sugnaa ina awhaqa cuna aliimaan an tuxiba fi اllaah wa tubqida fi اllaah xarkaha la qabsado ee la cuskado ee la irkadee iimaanka waxa ugu adag inaad ilaahay daraadii waxu jeclaato ilaahay daraaddiina waxu nacdo dadku waxay waxu jeclaadaan danahooda iyo danta xisbigooda iyo dowladooda iyo reerkooda iyo maxaan ka helayaa iyo maxaan ka faa'iidaya taase hadda wax loo jeclaada waxna lagu nacaa nafta way ku adag tahay diin iyo alle daraadii iyo akhlaaq wanaagsan iyo qiyam fiican inaad waxu jeclaataa nafta way ku adagtahy marka taa ogolaysiiso meel baad gaadhay man axaba lilaah waabqada lilaahi waacطaa lilaahi wamanaca lilaahi faqad istakmala اliimaan riwaayadaa kale waxay sheegaysaa qofka u nacee u jeclaada ilaahay daraaddii ee wax u ee waxna u hakiya ilaahay daraaddii iimaankii wuu buuxsaday calaamada sagaalaad waxa wey kahrat اlistikfaar inuu qofku mar daacada uu sameeyo istikfaartana badiyo taasoo sheegaysa iyada laftigeedu inuu waa warwar kala un oo uu leeyahy kollay sidii uu ilaahay mudnaa umaad caabudine amaa xaqa uu lahaaye bal camalkaa ah horeed samaystay wixii gef kaa dhacay ila kullu bnu aadama khaaa waxaa laina bani aadam oo dhami gef la wey oo uu gefah bal markaa wixii kaa dhacay istikfaar ka dalba buu leeyahy saasaanu diintu ina baraysa qur-aan iyo xadiid arkaanta islaamkee waaweyn arkaanu islaamka marka la dhammeeyo ilaahay wuxuu ina bara inaynu istikfaar ka dabageyno adigoo rukni gutay iyo waajib arkaan islaamkiiba ka mid ah ayaa haddana lagu leeyay ka dabagee oo ku lifaaqoo raaci inaad ilaahay weydiisato wixii qalad iyo gafa kaa dhacay xajkii baynu ayaynu imanaynaa ilaahay wuxuu uhi uma afiiduu min xayu afaada annaas wastakfiru llah ina allaha gafuuru raxiim idinkoo carafo iyo goobihii waaweynaa ka soo nooday haddana ilaahay dembi dhaaf weydiista buu le istikfaarta badiya adoo sidaa uba uba hawshaysan ayaa haddana lagu le ilaahay leeya istikfaarta badi wa bilasxaari hum yastakfiruun salaatuleylkii baad istikfaarkii ku lifaaqaysa adoo ilaahay la faqayaba faclam annahu laa ilaaha ila allahu wastakfir lidanbika walilmu'miniina fastakfir lidanbika walilmu'miniina walmu'minaat waa arin nabiga loo dardaarnay calayhi salaatu wasalaam salaadii baynu ognahay marka aynu ka baxno erayga u horeeyaynu ku dhawaaqaynaa astaqfir ullah astaqfir ullah saddex jeer lagu celiyay khayr baabaad ka soo baxday laakiin waxa weye kolley waxbaa isweydaartee oo adigana mar alla markaaad salaada gashaabuu isku daya shaydaanku inuu ku xawilo oo maqano jooga uu kaa dhigo oo meel kale aada la qabsato markaa qalqallooca iyo simbirraxdaa kaa dhacday iyo silanaantu shaydaanku ku beeray inaad ayaad istikfaar ilaahay ka weydiisanaysa ugu dambayntii nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu farayba xayaatadiisa inuu istikfaar kusoo gebagabeeyo iyo dadaalku ugu jiray daacada ilaahay iyo diinta horumarinteeda haddana marka ajashaadu soo dhowaata istikfaarta badidaale waa macnahay sharxaysa suuradda idaa jaaa nasrullah idaa jaaa nasrullaahi waalfatx wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illaahi afwaaja fasabbix bixamdi rabbika wastakfirh innahu kaana tawaaba ilaahay toobadda aada buu aqbalaaye ilaahay waxaad weydiisataa dembiga inuu kaa dhaafo nebi maxamedow rukuucda iyo sujuudda markuu ku jiraabuu odhanayay subxaanaka allaahuma rabbanaa wabixamdik allaahuma kfir lii ilaahay dembi dhaaf calaamada tobnaad ee ugu muhiimsan ee calaamadaha aqbalka camalka waxa weeye almudaawamatu cala inaad intii aada wadday joogtayso oo aanad ku safaadin oo aanad fudaydasanin oo aan adduunyadu kaa kaxayn oo ubad iyo ehel iyo adduun iyo asxaab midna aanu kaa kaxaynin arrinuu ilaahay kaa sugayo almudaawamatu cala alacmaali asaalix ilan intanaad u noosha waa raasamaalkii tiibuu ku mitirayaa qofkii wuu ku dhegayaa oo cidi ka fujin mayso sidaasuu ahaa rasuulkeeni aynu ku dayanayna sala allahu calayhi wasalam caaisha waxay leedahay xadiidkii saxiix ahaa kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam idaa camila camalan ahbata mar hadduu nebi maxamed camal sameey xataa sunnaba ha ahaado wuu joogtaynaya dadkana wuxuu farayay wax ay joogtayn karaan inay sameeyaan camalada axabu lacmaali ila llahi axabu lcamali ila llahi adwaamuhu wa inqal camal oo dhan ilaahay wuxuu u jeceliyay kuu qofku natiijo ahaan kuu dhalaysa haddaad joogtayso ilaahay wuxuu kugu abaalgudayaa lagugu bushaaraynaya haddii uu kugu yimaado wax kaa mashquuliya camalkii aad joogtaynaysa oo cudurdaar kuu noqda waa laguu qorayaa loo sameeyoo kale cudur baa kugu yimid safar baa kugu yimi hurdaa kugu timid marka camalkii aad joogtaynaysay baabaad ka mashquusho aad ka dhacday adigoo kari waayey ama fursadu waayey ilaahay wuu kuu qorayaa adoo sameeyey oo kale nabigu calayhi salaatu wasalaam saasuu inoogu bushaareeyay xadiidkii bukhaari ku sugnaa idaa marida alcabd aw saafara kutiba lahu milu maa kaana yacmalu muqiiman saxiixa qofku markuu camal cibaadaad joogtayn jiruu samayn jiruu ka bukooda ama ka safro intii leegu buu ilaahay u qoraya uu samayn jiray isagoo reerkiisa joog uu samayn jiray isagoo caafimaad qaba hurdadiina waa la mid sida tilmaamaya xadiid kale صaxiixa nasaa ku sugan maa min imri'in takuunu lahu salaaة bاleyl fagalabahu calayha nawm ilaa kataba allahu lahu ajra salaatihi wa kaana nawmuhu calayhi sadaqa hadduu qofku salaad habeenkii tukan jiray dikri samayn jiruu khayr waday joogto ah ay u ahay islahaana aada samaysid markaad soo toosto kadibna uu ka seexdo intii in leeg buu ilaahay u qora uu samayn jiray hadday toban ragcadood ahayd iyo hadday soddon ahayd iyo hadduu intaasoo jus akriya ilaahay wuu qoraa malaa'igtaa markaa way qabaanoo ilaahay wuu siiyey welibana hurdada laftigeedaa sadaqa u noqonaysa niyad wanaagsan buu ku seexday waxaasoo khayra laynoogu bushaaraynayaa marka waa waxaynu ku shaybaadhayno tobankan arrimood camalkan aynu samaynayno ee aynu qabdahayno aynu dadaalayno aynu u ordayno calaamadaha ma laga helay haa wax badan baad haysataa ilaahay ugu mahadna haddii kalena ku dadaal ducadana badi allahuma arina alxaqa xaqan warsuqna itibaaca wa arina albaaila baila warsuqna ijtinaaba اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة لكنني قررت بالعمل بالعمل